بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu intii rabbayna garadsiyo ka tilmaami doonaa mowduucaasi ku saabsiisan caaqibatu dulmi waaldaalimiin ama cidhibta dulmiga iyo kuwa daalimiinta ah ereyga dulm luqada carabeed waxaa lagu yidhahdaa aljawru wa mujaawasati alxad ama culammadu sharcan waxay ku tacriifiyeen inuu yahay shayga oo mowdiciisii sharciga ahaa aan la dhigin wax kasta oo meeshii uu xaqu lahaa sharciyan ama laga kormariyo ama laga hoos dhigo oo meeshay ahayd in la saaro aan la saarin haddii meeshuu lahaa la saaro shayga waa cadaalad haddii nuqsaan ama ziyaada lagu sameeyana waa dulmi walidaalik dulmigu wuxuu cagsi u yahay cadliga haddii lagaa reebo dulmi macnaheedu waxa weeyaan ama cadaalad lagu furay cagsigeeda dulmigana waa lagaa reebay yacni nusuusta sheegaysa inaad cadaalad samayso oo dhammi waxay dimnan sheegaysaa fii cilmi lusuul in dulmiguna manhi yahay haddaynu sidaa u fasirno markaa qur-aanka aayaad aada u tiro badan iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam wax tiro badan baa ku soo arooray bacd alculamaana waxay idhaahdaan asal usuusha ugu waaweyn ka mid ah shareecada islaamiga akhlaaqiyaadka islaamiga ayaa alcadlu alcadlu alixsaan buu ku wareegaabay yidhaahdaan wuxuba waxa la isfaray oo dhammi in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wa yanha can alfaxshaa'i waalmunkar sida awgeed baa culimmada badh waxay yidhaahdaan aayaadka cadaaladda sheegayoo dhami waxay nahyinayaan dulmiga yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqisط wlaa yjrimanakum shanaanu qowmi cala an laa tacdiluu icdiluhu waaqrabu litaqwa rabbi subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay kuwa iimaanka laga helay oo sifatu liimaan lahow waxaad noqotaan kuwa ku quma oo isu taaga xaqa alle subxaana wa tacaala dartii kuwa cadaaladda la yimaada yay idin dhaafin baa la yidhi cadho duulaa u qabtaan inaad cadaalad samayso ay ku dhaafineen cadho aada duul u qabtaa inaad cadaalad samayso waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalada loo soo dhibay rusushoo dhami dee waxay ku salaysnayd in la ilaaliyo cadaaladda xalaal iyo waxaa rasuul ilaahay soo diray iyo waxaa kitaab soo degay oo dhammi ee min alraxmaan araxiim ka yimi waxaa asal u ah in la cadaalad sameeyo ilaahayna subxaana wa tacaala naftiisuu ka xarimay cid kala daaya tilka aayaat اllahi natluha calayka bاlxaqi wama allahu yuriidu dulma lilcaalamiin tani waa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisii oo laydinku akhrinaya baa la yidhi ilaahayna subxaana wa tacaala dulmi lama rabo caalamka dhammaanteed in allaha laa yadlimu midqaala dara ilaahay subxaana wa tacaala ma dulmiyo dhuuricase in leeg ama waxa ugu yar wain taku xasanatan yudaacifha xasane hadday tayna wuu laablaabaa ama waa tiro badiyaa wayu'ti min ladunhu ajran cadiima walaa yadlimu rabuka axada wman yacmal min alsaalixaati wahuwa muuminu falaa yakhaafu dulman walaa hadma aayaadkaasoo dhammi waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayaa min sifaatihi inay ka mid tahay alcadlu inuu rabbi cadaalad sameeyo wax dulmi aanu samaynin walidaalika baa xadiid alqudsiga allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa yaa cibaadii innii xaramtu dulm calaa nafsi waar dadow dulmiga naftaydaan ka mamnuucay idinkana waan idinka mamnuucay ee falaa tadaalamuu hays dulminina ba alla leeyahy subxaana wa tacaala idinka dhexdiinana xaaraan baan ka dhigaye hays dulminina dulmigu markaa waxaynu naqaanaa shareecada xagga rabbi ka timi dhammaanteed inuu mamnuuc ku yihi intaynan cidhibtiisa gaadhin maxaa dulmiyaan isweydiino culimmadu waxay dhahdaan dulmigu saddex qaybood baa loo qaybiyaa qofka oo naftiisa dulmiya oo ku dulmiya shirki gaalnimo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum wa hum muhtaduun baa ilaah yidhi kuwa iimaanka laga helay ee aan ku dheehinin iimaankaasi dulmi saxaabadu waxay dhaheen ilaahay rasuulkiisiiyo waayuna lam yudlim waa kee kayaga aan dulmi samaynini markaasuu nebigu yihi miidan maqal alcabdi saalix warkiisii ahaa ina ashirka la dulmun cadiim yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim idan dulmiga koowaadee la reebay waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa lagu xadgudbo xaqa rabo lagu xadgudbana waxa ugu weyn maxay iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo shirig yeelo cibaadada cid kale lala wadaajiyo isagoo ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyey oo dunida ku keenay oo waxaad cunaysa leh oo kownka dhammaantii iska leh haddana cidaan isaga ahayn inaad u mahadnaqdo caabudo waa mamnuucaadka ugu waaweyn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyay waalkaafiruuna hum aalimuun baa ilaahay yidhi gaalunbaa dulmi sameeya ama daalimiinta dhabta ahi waa kuwa kaafiriinta abaa rabbi ku tilmaamaya waa xuquuqda ilaahoo la dulmiyo waa qaybta koowaad qaybta labaadna waxa weeyaan qofka oo isagu naftiisa dulmiya oo macaasi ku dulmiya macsi ilaahay subxaana wa tacaala duulal badan buu intuu halaagu wuxuu leeyahy wamaa dalamuuna walakin kaanuu anfusahum yadlimuun wamaa dalamahum allahu walakin kaanuu anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya walakina annaasa anfusahum yadlimuun waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah uma ystakfir ilaaha yajid ilaha gafuura raxiima macaasida oo dhan iyo cibaadada rabbee laga tegayo fa minhum daalimun linafsihi ilahay uu qur-aanka ku leeyahy waxaa dadka ka mida ah baa la yidhi mid a daalimun linafsih saabiq bilkhayraat baa ka mid a ah. waxaa kaloo ka mida ah baa ilaahay yidhi daalimun linafsih waa dulmun duuna dulmin qofkii samaynayay siiba dulmiga ku saabsan naftiisa ee ah waajibaadkii shirkiga kuma dhicin laakiin waajibaadkii rabbi faray buu wax ka mida ka tegey ama muxaramaadkii laga manciyey buu wax ka mida ku dhacay iyana waa dulmi qaybta saddexaada dulmigu waa dulmi اlcabdi ligayrihi min alcibaad waa qofkoo dadka kala dulmiya oo xuquuqdooda dulmiya walidalik baa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka caaisha warinaysa waxay leedahay addawaawiinu cinda allahi caza wajala alaaa diiwaanku ilaahay agtiisa waa saddex diiwaanada wax lagu qoraa ee rabbi hortiisa la keeni doono ee qofka addoonkaa loo sidaa waa saddex diiwaanun laa yacba llahu bihi shay-an wa diiwaanun laa yatrukuhu llahu minhu shay-a wa diiwaanun laa yakfiruhu allah diiwaan aan ilaahay waaba yeelin iyo diiwaan aan waxba lagaaga tegaynin iyo diiwaan aan isaga laguba dambi dhaafaynin diiwaan aan lagu dambi dhaafaynin waa haddaad gaalnimo ku dhacday oo kaa ilaahay ma dhaafo gaalnimada innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkii ilaahay subxaana wa tacaala u shirig yeela ee dulmiga noocaasa ku dhaca ilaahay subxaana wa tacaala janno uu ka xaaraam yeelay diiwaanka aan ilaahay u aabba yeelaynin laa yacbaa'u bihi waa wixii adigiiyo rabbigaa idiin dhexeeya ee macaasiyaad ku dhacday in shaaa cadab oo in shaaa khafar ilaahay waa kaa dhaafi kara subxaana wa tacaala diiwaanna lagaaga tegi maayo waa dulmu lcibaadi bacduhum libacd waa addoommuhu dulmiga iyagu isdulmiyeenee badhbo badhka kale uu dulmiyey waa laa budda min qisaasin isagu waa lagu qisaasayaa laa maxaala sinaba lagaaga tegi maayo aakhiro waa lagu soo taagaya waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale ku leh man kaanat cindahu madlama liakhiihi falyataxallalhu minha waxaan rajaynaya inuu bukhaari ku yaalo kan kale kii hore imaamu axmed iyo xaakim iyo keyrkii baa wariyey culammada badhna ciraaqiga ay ka mid yihiina waa tasxiixinayaan waxauu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka walaalkii dulmi ka galay wara ka xalaal dalbo yacni toobadda dunuubta inaad ka toobad keento ilaahay toobadda wuu aqbalaa laakiin haddii dembigu ahaa dembi aad bini aadam ka gashay waxaa waajib kugu ah inaad samayso waxaa waajib kugu ah inaad samayso inaad ka xalaalmi weydiisato inuu ku cafiyo waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin baad imanaysaa aan dirham iyo diinaartoona jirin oo qofka waxa uu kaa guraya ay tahay xasanaadkaagii wixii aad shaqaysatay uu kaa gurayo haddii aanad xasanaad haysan oo ay kaa dhammaatana lagugu bedelayo sayi-aadkoodii in dusha lagaa saaro idan ikhwatii fi lcaqiida suwaru dulm waa saddexdaa qaybood bay culammadu u qaybiyaan qayb aan ilaahay dhaafaynoo gaalnimo ah iyo qayb lagaa qaadi doonaan lagaaga tegaynin oo addoomaha wixii aada u geysatayah iyo qayb rabbi subxaanah wa tacaala una waaba yeelin oo uu kaa dhaafayo insaankuna sidiisaba min tabcihi bay ka mid tahay inuu wax dulmiyo ilaahay ilahayba qur-aanka wuxuu ku leeyay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana la daluumun kafaar haddaa ilaahay nimcooyinkiisa tirisaan soo koobi kari maysaan baa rabbi leeyahy subxaanau wa tacaala bini aadamku sidiisii u yahay baa ilaahay yidhi daluum mid dulmi badana ah oo gaalnimo badan ayuu bini aadamku sidiisa yahay innahu kaana daluuman jahuula hay-ad kale waa kii ilahay ku sifaynayay insaanku min abcihi ayaanu cidba waxu ogolayn laakiin islaamnimadii waxay u soo degtay in amaacnimadaa intaa lagugu itixaamo la eego bal inta aad qabsoonto iyo intaaad qabsoomi weydo islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan markaasi oo ilaahayba kitaabka u soo dejiyey in cadaalad lagu dhaqmo oo qofku uu naftiisa kontarooli karo suwaru dulmina waa qowl iyo ficilba way noqdaan si kale haddaynu u qaybino qowl way noqdaanoo waxaynu maanta tilmaamaynay ee cay iyo xan iyo namiimo iyo sukhriyo iyo buhtaan iyo qadfi iyo waxaasoo dhammi xumo ee af ka soo baxoo dhammi waa dulmi ayuu noqon karaa qaybina waa ficil oo waa dil iyo boob iyo dhac iyo zine iyo khamricab iyo waxa la halmaalo oo dhammi iyana waa dulmi kale qofka mu'minkaa waxaa laga rabaa waxay tahay markaasi inuu dhowrsoonaado nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy itaquu dacwat almadluumi wain kaana kaafira fainahu laysa duunaha xijaaba war daalimka madluumka dacwadiisa iska ilaaliya xataa gaalna ha noqda eh iska jir baa la leeyahy ilaahay inuu kuu baryo qof bini aadam oo aada dulmiday khatar weeyaan waxaynu u gudbi markaa haddaba dulmigu maadaama uu caynka hayay cuquubadiisu waa maxay cuquubadu waa kala weyntay waa cuquubo adduun iyo aakhiro adduunka waxay yidhaahdeen dulmiga cuquubaadka laga dhaxlo waxaa ka mida koow amni dara bay yidhaahdaan soomaalidu waxay yidhahdaan qabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqa yacni markaad wax soo dulmido wax kasta waad ka baqaysaa waxay dhahdaan kow waa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanuhum bidulmin ulaa'ika lahum lmnu baa ilah yidhi wahum muhtaduun kuwa iimaan laga helay aan dulmi ku dheehin baa nabadgeliye iskale baa layidhi ammaan ammaanka ugu weyne ay leeyihiin waa ammaanka maalinta qiyaame mushrikiintu dee nabad ma haystaan adduunka inta la jooga bay leeyihiin lafteeda ahluliimaanku waa muma'inu lqalbi walbaal waa qof qalbi ahaan iyo laab ahaanba degan waa qof aan cidna wax u geysanin ama daalimku waa qof baqaya oo cabsanaya mahmaa uu cid soo dulmiyey dhagarqabuu ma seexdo waa feejigyey walidaalikba wixii dhaqaaqaba dulmigu ama ha yaraado ama ha weynaado intuu doonayo ha leekaado yani qofku dulmiga wuxuu sameeyaa waa biqadri mas-uuliyatii marka hore mid baan mas-uuliyaddiisu reerba dhaafsiisnayn oo islaanta iyo labada uu ku durdurinayo dulmigiisuu yahay qof dumar ah iyo laba carruurow dhalay inuu dulmiyo mid baa dowladda dhan haysta oo dulmigiisu uu yahay bulsho weynta uu xukumo inuu dulmiyo mid baa meel ka hooseeya jooga qofba meel buu joogaa biqadri lmas-uuliya baana dulmigu jira biqadri lmas-uuliya dad badan oo iminka la yaaba niman madaxa iyo baan isleeyahy hadday madax noqon lahaayeen way kasii dari lahayd waayo qofka mas-uuliyadda yar qaadi kari waayey mas-uuliyadda weyn ma qaadi karo qofka in masaajid ku tukata kala didinaya ma bulshad ka tiro badan oo mid xun iyo mid wanaagsan labu isku wadi karaya yani qofka masaajid inta ku tukata dulminaya in ka weynna ma maamuli karayo idan dulmiga cidhibxumadiisa waxaa ka mid ah inuu qofku nabadgelyo waayo even adduunka nabadgelyo ma haysto garantiya eh. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baqta faida hum mublisuun faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aanu ku waaninay wax ka mid ah ayaanu annagoo sii itixaamayna waxaanu u furray baa ilaahay yidhi abwaaba kulli shay albaabada wax kastaba wuu ka gaaloobay ilaahay wuu beeniyey haddana adduunkaa loo sii furay xooggiisi iyo quwadiisi iyo lacagtiisii baa sii badatay laakiin ilaahay wuxuu leeyahy xataa idaa farixuu bimaa wuutuu marka ay gaadhaan xad ay kibir iyo qooqooda loo taag waayo wixii alla siiyey ay qooqka sii qaadaan ilahay wuxuu leeyahy akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun maruun baan si kadisa u qabannaa sawaaba kuwii quustay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaa la gooyey baa ilaahay yidhi cidhibtii kuwii dulmiga sameeyey ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala daalimku adduunka cidhibxumadaasuu leeyahy dulmigu cidhibtiisu waa laabudda min halaag walow ilaahay uu wakhti u kaadiyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy dahara الفساد في البر walbaxri bima kasabat أيدي الناس liyudiiqahum بعض الذي camiluu lacallahum yarjicuun laakiin rabbi wuxuu leeyahy walow yu'aakhidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba dadku waxa ay dulmi samaynayaan haddii rabbi u qabto dhulka korkiisaba waxba lagagama tageen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala walaakin yu'ahiruhum ilaa ajalin musamma waxaa ilaahay ugu gadaal dhigayaa wakhti magacaaban faidaa jaa ajaluhum faina allah kaana bicibaadihi basiira haddii wakhtigii ajashoodu ay timaado ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa ku og oo arkaya waxay sameeyeen weeyaan yacnii rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya iyadoo lilistidraaj lixikamin yaclamuha allah wa umlii lahum baa ilaahay yidhi waa u kaadiyaa daalimiintu ilaahay wuxuu ballan qaaday cindahu maalin horta la xisaabtamaya inay jirto bini aadamku wuxuu iska jeceliya ku kastoo dulmiyo markiiba inuu soo kogo oo lasoo qabto ninkii dowladda haystee kumaankumka dilay ama malaayiinta dada dagaalla ku dilay haddii markiiba lasoo qabto even oo la dilo toban milyan isagoo dilay haddii la dilo dee qof waa loo dilay hal nafow gooyaa loo gooy sagaal milyan iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii kune kale ee nafood maxaa la samaynayaa daalimka waddanka taliya haddiiba ivan la qabto oo la dilo intii oo kale oo dembi imaaday waxaasoo basharuu laayay waxaasoo basharuu dulmiyey ilaahay wuxuu leeyahay maxkamad baan leeyahay anugu gaar ah oo cadaab la yidhaahdo oo intii odada dembigooda lagaga jarayo walidalik baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadku dulmiga ay sameeyaan haddii xabad xabad loogu qabto dunidaba dee nololi kama jirteen baa ilahay yidhi kii dulmiyaba haddaan ku dhega baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala bini aadamna dulmi dayn maayo kii dulmi sameeyaba haddii la qabtana maa taraka calaa dahriha min daaba dunida korkeedaba waxba lagagama tageen baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin intooda badan dib baan ugu dhigayaabaa rabbi tilmaamaya in lagu cibro qaatana waa tusayaabaa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid fatilka buyuutuhum khaawiyat bima dalamuu ina fi dalika laaayata liqowmin yaclamuun fabadala aladiina dalamuu qowla gayra aladii qiila lahum faأnزlna clى اladiina ظalamuu rijsa min الsmaaءi bima kanuu yafsuquun ilahay wuxuu tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala ciqaabta dhabtaa iyo xisaabta dhabta ah waan kaydiyey baa ilaahay leeyo meel bay taallaa maalin baana la xisaabinaya ku kastoo dulmi sameeyana baa ilaahay leeya haddaan qabto waxbaba soo hadhi maayaan haddaba nolosha waa la ysku kiin itixaamayaayo fursad baa laysa siinayaa baa ilaahay leeya subxaana wa lacallaka tatuub inaad soo noqoto inaad rabbi caabudo inaad dibu toobad keentid fursad baa lagu siinayaa dulmigu inuu xun yahayna namaadij baan idin siinayaabaa ilaahay leeya exambuls tusaalayaal qur-aanku wuxuu inooga warramayaa markaa wixii ummad intay kibirtay la halaagay qur-aanka ilahay wuxuu ka warramayaa maxay qisooyin tiro badan haa hiya caaqibatu aalimiin qisaskaa tirada badan leh ilaahay wuxuu leeyay fakullan akhadnaa bidambih mid kastaba dembigiisii waan ku qabtay baa ilaahay yidhi iyo dulmigiisii fa minhum man arsalnaa calayhim xaasiba wa minhum man akhadathu sayxa wa minhum man khasafnaa bihi alard wa minhum man agraqna wma kaana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun waxaa ka mid ah baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala umamkii hore sidii loo halaagay baa ilaahay tilmaamay qaar dhulka lala gooyey qaar qayle lagu halaagay qaar dabayle iyo balaayo lagu itixaamay qaar badda la raacsiiyey qaarba sibaan u halaagay baa ilaahay yidhi dhammaantoodna waxaan ku halaagay baa rabbi leeyahy dembigoodii wamaa kaana allahu liyadlimahum ilaahayna kooxnaba ma dulminin waxaasoo dhan dhammaantood rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala iyaga ayaa dulmiga sameeyey ee anugu qaharnaba ma dulminin idan waxaynu leenahay waxa dunida soo maray ee cid la halaagay waa namaadij waa tusaalayaal innaga layna rabo inaynu ku cibro qaadanno bale kuwa dunida la halaagay qooqay ayaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa qaar xataa qoloftooda inuu la reebayo si dadku cibro weyn ay ugu sii noqoto kuwaan joogina xataa inay ku cibro qaataan fircawn wuxuu ka mid yahay dadkii ugu qooqa badnaa ee dunida soo maray socayka maaha waayo waa ninkii intuu dad ishortaagay lahaa ana rabbukum ulacla rabbiga koreeya haddamaha rabbiga hooseeyaba rabbiyada yaryar maaha anaa rabbukum ulaclaa buu yidhi rabbigiina koreeya aniga ah maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahaan aniga ahaynba idiin garan maayo xad buu gaadhay liman xawlahu uu ku yidhaahdo dadkii hoose maaha iyo shacabkii yaraa waa liman xawlahu min almala madaxya waaweyntii isaga agtiisa maamulka qoladii la wadaagaysay ayuu leeyahay ilaahaan aniga ahayn idiin garan maayo rabbi subxaana wa tacaala kaa wuxuu tilmaamayaa inuu halaagay oo badda ay la tagtay oo markay naftu kasii baxaysay uu qayliyey oo uu ku dhawaaqay waxaan rumeeyey reer banu israa'iil أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلهي reer banu israa'iil caabudayeen baan ina rumeeyey muslimka aanan ka mid ahay oo waa goray qarqarada soo gaadhay waktiya aan la aqbalin xataa towxiidkaa jira towxiidku intaad fursadda haysato ayaa rabbi kaa aqbala laakiin ilaahay cadaabkiisu markuu soo dego dadka la halaagayo ama qarqarada markay soo gaadho towxiidka lama aqbalo markan buu dhawaaqay fircawn waxaa loogu jawaabay alana waqad casayta qabla wakunta min almufsidiin ma hadday kaa yeersiisay baa la yidhi laa ilaaha illa allah iyo warkaanad sheegayso ma haddaad ku dhawaaqday adigoo hore mufsidiinta uga mid ahaa ilaahay wuxuu ina leeyahy markaa aayadda intaan uga socdaa waa halkan falyawma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aayah waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun baa ilahay yidhi fircanow maanta baa ilaahay yidhi waxaan badbaadinayaa qoloftaada jidhkaagaan soo reebaya si aad ugu noqoto calaamad iyo aayad ay wax ku qaataan kuwa adiga kaa dambeeya kibre e qooqaa sida u arkaa nin kastoo qooqaa halka uu ku dambaynayo haddana ilaahay wuxuu leeyay waina kaiira min annaasi can aayaatina la haafiluun dadka dadkase in badanoo ka midi waxa ay haafil ka yihiin baa ilaahay yidhi waa mooga yihinba aayaadkayga waxa aan tusaalayaal siinayabaa ilaahay leeyahy dadka in badanoo ka midaba ah haafilinka ah idan rabbi subxaana wa tacaala kooxahu halaagaya wuxuu yidhi waxaan ugu talagalay inaad ku tusaale qaadataan maanta axdaastii caalam alislaami ka dhacday wakhtigay dhacayeen baan duruus ka qabanay ama muxaadaraad dibaa ugu noqon kartaa laakiin markaad aragto nin shalayto qalinka intuu qoro dad kumaankumo la xidho oo kumaankum la laynayay oo maanta sidii maydka isagoo kolba sariir lagu sido maxkamad lagu sii wado miyaanay ahayn wax lagu waana qaato dii fircoon baa ilaahay yidhi waan reebayaa qoloftiisa waxaanan u reebayaa inaad ku waana qaadataan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala markaad aragto mid shalayto masaajidda lahaa waxaa lagu geli karaa kaadh si loo ogaado inta salaadooda aad tukatay dulmigu halkaa ka gaadhsiisan yihi wax isagaba ku saabsan maaha ilaahay intaad fooda dhulka u udhigtaa lagu tirinaya maaha dowlad iyo maamulkeed iyo xoogeed iyo wixeedaba haddaad iska dayso xataa ayaad tidhahda ilaahay unbaa isaga sujuudaya sujuudaadaa lagu tirinayaa way ka gaadhay ilaa iyo rabbiina tusay isagoo dunidaba meeluu ka galala kolba dayaarad saaran oo waddan waliba leeya waa nagata xataa kuwii waxaan la waday sidii shaydaanka ay yidhaahdeen waa kaa gaalowne nala dhaaf shaydaanka ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay bini aadamka inuu yidhahdo gaalow falamaa kafara qaala innii bari'un minka markuu gaaloobaa buu yidhahda beri baan ka ahay baa ilaahay yidhi shaydaanku walidalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu leenahay waxaan kawaaris iyo balaayo dhacaysa ee duul alla ku halaagayaa inta ugu badan le waa dulmay ku timi dulmulbashar ciqaabtii ka dhalatay weeyaan waxaanay yihiin baynu leenahay namaadij waa exambulis uun exambuliskana waxa laynoo siiyey inaynu inagu ku cibro qaadano amaa xisaabta daalimiinta way dambaysaa xisaabta rasmiga ahi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa aakhare marka la yimaado maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac waqiila lilaalimiina duuquu ma kuntum taksibuun ma laha ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kuwa daalimiinta ahi ma laha mid sokeeyo ah iyo mid u shafeeco qaadatoona ma laha ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha lasoo tubayo waxaa la yidhaahdaabaa rabbi leey subxaana wa tacaala kuwii dulmiga sameeyey dhadhamiya waxaa dulmi soo samayseen ilaahayna wuxuu inoo ballan qaado ina leeyihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkau tilmaamaya ina allaha la yumli lidaalim faida akhadahu lam yaflithu ilaahay daalimka waa u kaadiyaa hadduu se qabto ma baxsada baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa la sugaa muddaa la siiyaa casaa walacalla an yatuub bal inna inuu keena inna inuu ka soo noqdo laakiin rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala haddaan qabto ma baxsado dabeetana nebigu wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إلهي سقى وحنو شقى وحليه warkuwii hore miyaanan halaagin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa umamaan idinka soo sheekeeyey miyaanan halaagin kuwo kale miyaanan ka dabageyn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala sidaasun baanan ku wadayaaba ilaahay yidhi mujrimka daalimiinta kadalika nafcalu bilmujrimiin baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala laakiin bini aadamka cibro qaadashadiisu yartay bini aadamka ayaa waantowgiisu yar yahay waxaa nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa ah bukhaari warinayo iyo kuwa kaleba waxauu nabigu sheegaya alayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu lbukhaari wariyey alaaa ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex anigaa ah baa rabbi yidhi cidda la doodaysa maalinta qiyaamaha rabboo dacwad kugu soo ogay ka war oo isagu kula doodaya alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama rajulu acطaa bi uma qadar warajulu baaca xoran faakala hamanah warajulu ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yu'tihi ujratah nin ilaahay magacii ku bixiyey cahdi dabeetana khiyaameeyey nin waxii qof xora intuu soo qabsaday iibsaday qof xora intaad qabato inaad tiraa lacag laysiiyo mooyaane lama sii daynayo waan iibsanayaa qof intuu qof xora soo qabsaday iibsado lacagtiisa cunay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala iyo qof intuu qof shaqaalaystay markuu shaqadii ku dhammaystay u diiday ujradiisii shaqadii markuu ka dhammaystay yidhi warood iska tag waxan ya waxan baad xumayso halkan wax kamaad qabanee idhaaf waxba ku siin maayo waxba ma lihid maanta o dhanna wuu ku shaqaysanayay ama bil dhan buu u shaqaynayay saddexdaas buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxuu yidhi waa saddex dulmi oo ka fudud dulmiyada waaweyne weliba la sheegayo kuwa aniga maalinta qiyaame khasmigooda ah baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waa dad ducafa ah oo dacfigooda laga faa'iidaystay waa nin intuu dad u ballan qaaday ammaan iyo cahdi siiyey haddana khiyaameeyo laayay dacfigooda ka faa'iidaystay waa nin dad masaakiina intuu iska soo qabsaday yihi lacag lay mooyaane sii day maayo ama iibiyey waa dacafo waa nin miskiinoo shaqaalo ah oo ay xoolihii laga dafiray kuwa kan buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala anigaa ah maalinta qiyaame kala doodaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku yaalla wuxuu leeyahy wallaahi laa yaakhud axadukum axadu minkum shay-an bigayri xaqihi ilaahay baan ku dhaartay midkiin wax aanu xaq u lahayn ma qaato gardarro wax kuma qaato ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaama wuxuu imanayaa isagoo xambaarsan oo ku raran iyadiioo dulmiya maalinta xoog baad isbiddo waad ku qaaday qalinkaad istiri waxbaad ku xisaabsan karaysaayo waad ku khiyaamaysay qaabkaad doonaysa u qaad waxaanad xaqu lahayn oo aada qaadatay maalinta qiyaame adoo ku raran baad iman buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam falaa acrifanna axadan axada minkum laqiya allaahu laqiya allaha yaxmilu baciiran lahu rugaa aw baqaratan laha khuwaar aw shaatan taycaru nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam aakhiro waxaa la keeni doonaa midoo aan garan doonaa isagoo awr ku raran awraad ninkii lahaa ka qaaday adigoo dusha ku sida geela ka waran neefgeela adigoo xambaarsan ama sac adigoo xambaarsan ama neef hidaa oo intuba ciyayso yani tuugga waxaa laga yaabaa markuu waxadaya ama wax qaadanaya inay aamusan yihiin marka kan waxaa la leeyahay awrkoo doobiyaya ama hashoo qayliyaysa adoo dusha ku sida ayaad la imanaysaa sacoo banaaxinaya adigoo dusha ku sidaad imanaysaa waxaad imanaysaa rida ama laxda iyadoo eeanayso qaylinaysa adoo dusha ku sidaad imanaysaa khalaa'iqda ilaah oo dhan oo ku daawanaysaa lagula soo taagayaa wixii aad xaday iyo wixii aad man daraba bisawdin dulman iqtasa minhu yowma iqtusa minhu yowma alqiyaama xadiidkii kale bukhaari hal dhengada qofka cid ku dhuftay dulmi ugu dhuftay dhengad yaroo dulmiya ah. walow macallin qur-aanna ha noqdee aabba ha noqdo aabbaha iyo macallinka iyo kuwan wax tarbiyayaa la yidhi laakiin wax iska dila lama odhan hadday dulmi tahay aakhira wuu imanayaa isagoo dhagadiisii sita waana laga jaraya idan nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam dhegad baa ugu yara dhegad qofkaad ku dhufatay waad iman maalinta qiyaame adigoo xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiistiisa waryaadhahen mufliska ma taqaanin buu yidhi caydha haysatada maalinta qiyaame cidda caydhaa ma taqaanin buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam waxay idhahdeen dee caydha annagu waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa mataac ninkaan mood iyo noolka oona haysan dee mood iyo noolkii soomaalidu sheegi jirtay yacni wax kaasha iyo wax aseta toona ma leh waxba ma hayo kaasaanu caydha u naqaanaa bay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war caydhiya wax ma haysato waxaa ah ninka maalinta qiyaamaha yimaada isagoo soon iyo salaad iyo zakaba soo sameeyey laakiin yimi isagoo kan caayay oo kan maagay oo kan xoolihiisa cunay oo kan dhiiggiisa daadiyey oo kan garaacay oo kan midba wax ku sameeyey oo dabeetana dadku dee dayn bay ku lahaayeenee loo qaybiyo wuxuu hanti haystay marka kan hantidu waa xasanaadka hanti kaloo lahayaa ma jirto dadkii daynta kugu lahaa inta isu soo tubaan ayaa loo qaybinayaa markaa xasanaadkii kaad cayday kaad dishay kaad maagtay wixiiba iyagaa loo qaybinayaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhayaa xad wixiisiiba dhammaadaan dadkiina barhweli hadhay dulmigu wuu kala badan yihi bal ninka hal milyanoo qof xoolahood xaday ka waran ninka nin qura wax ka xaday dee nin baabaa wax ku leh soomaalida waxay moodaa xoolaha dawladda iyo meelaha kale inay iyagu waa nin ragga la ydhaha ninka habeenintii u wasiirka ha laba guri reerka u dhisa hadda labadan guri waxaa laga yaabaa toban milyan oo daday ka dhexeeyaan aakhiro toban milyan oo qof markay kuyuu kuusoo gasho ka war toban milyan oo qof oo soomaaliyeed marka la yidhaahdo ninba jab buu leeyahay intaad la kacday toban milyan oo qof ise soo taagto ilan waa waxoodii waa hantidoodii nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam dadku waxay moodaan xoolaha dadka badan ka dhexeeya iyagu inaan aakhira laysu qabsanayne ka qofka caadigaa ah laga qaado waar toban milyan oo agoon iyo miskiin iyo mid bakhtinayay iyo wax waliba ku jiraan kan aad dhacdo waxaaba laga yaabaa hal nin oo qaniyo wax iska haysta iyo wax inaad ka dhacday waa dulmi laakiin hal qof baa laga yaabaa inaad gashay waxaad sa qiyaastaa toban milyan oo qof oo agoomma leh oo dad waalan leh oo masaakiin leh oo caydh leh oo baahi leh oo wax walba leh marka aakhiro intaysa soo tubaan yidhaahdaan kanbaa wax iyagii qaatay nebigu wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam xasanaadkaaga marka loo dhammeeyo dulmigoodaa la soo gurayaa oo adiga dusha lagaa saaraya dunuubtoodii qofkii dulmi sameeyey waa kuwa kan waxay ku dhawaaqayaan waqaaluu yaa waylanaa hada ywm اddiin hada ywm اlfasl اladii kuntum bihi tukadibuun اxshuruu اladiina ظalamuu وأزواajahum wma kanuu yacbuduun min duni اllahi fahduuhm ilى صiraaط الjaxiim waqifuuhum inahm mas'uuluun ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa la yidhaahdaa way dhawaaqaan oo waxay dhaheen yaa weylana hada yowmu ddiin halaagayaga iyo shallaatada shallaatadayaday hoogga yagow soo xaadir bay yidhahdaan yaa xasratana haada yowmu ddiin maanta waa maalintii xisaabta bay yidhaahdaan maalintii abaalmarka iyo jazaaga ayaanu nimi bay yidhaahdaan waxaa la yidhaahdaa haada yowmu lfasli aladii kuntum bihi tukadibuun waa maalintii kala baxa ee dunida markaad joogteen aad beeninayseen ama maad rumaysnayn ama waad iska indhamaraysay oo wax uun iska dheeldheel aad u haysatay ilaahay wuxuu idhaahdaa uxshuru ladiina dalamuu wa waaswaajahum soo xaadiriyo keena kuwii dulmiga sameeyey aswaajtooda aswaajtu inay tahay reerahoodii oo ah reerihii dee la ogolaa inuu wax dhacee inoo soo qaada islaantii lahayd ama maxaad noo dhaqdayda lahayd soo gur xoolaha kan khayrkaaba daaruu dhistay ee miyaad adig waxba dhisanayn la daba taagnayd way la cabbaysaa ilan raalli kala ahayde ama maahee aladiina dalamuu wa aswaajahum aswaajtani waa asnaaftoodii kuwii la kooxda ahaa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacala waxa laa uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum soo xaadiriya kuwii dulmiga sameeyey iyo kuwii la kooxda ahaaba iyo weliba wamaa kaanuu yacbuduun waxay caabudayeenna ku soo dara alla sokadi fahduuhum ilaa siraati aljaxiim jidka jahannamo ku toosiya baa la ydhahaa xaggaa u dareera dhaha markaasaa weliba waxaa la ydhahaa waaqifuuhum inahum mas-uuluun tuba oo joojiya waa la weydiinayaabaa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala wixii ay galabsadeen baa la weydiinayaaye joojiya dulmiga cidhibtiisu ikhwati waa kaa dulmiga cidhibtiisu waa inuu aakhiro baryoo tamo oo xataa baryadiisa la aqbali waayo dulmigii waaweynaa kuwii galay wanaadaa asxaabu اljannati asxaaba الnaari an qad wajadna ma wacadana rabuna xaqa fahal wajadtum ma wacada rabukum xaqa qaluu nacam faadana muadinu baynahum allacnaة اllahi clى الظaalimiin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qoladii jannada gashay ayaa u yeedha qoladii naarta gashay dadkii la kala sooc nin waliba wuxuu lahaa qaaday laba saf la kala gal qolana jannay u hoyatay qolana naar bay u hoyatay laakiin dee waa layswada garanayaa ragaa taqaanay haddii rabbi janno ku geeyo oo naar ka dhawaaqaya ad arki doontaa dabeetana qoladii jannada gashay baa qoladii naarta waxay yidhaahdaan an qad wajadnaa maa wacadana rabbuna xaqa waar annagu helay wixii rabbi noo yaboohaye fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa idinna tii laydinku yabohee naarta aha ma haysaan annagu anagii adduunka markaanu joognay masaakiinta iska ahayna dulmiga iska ilaalinay ee rabbiga yar raacnay wixii rabbi ballan qaaday waan hellay qoladiinii kibirtee qooqday ee dadka dulmiday ee rabbi diiday idinku ma hesheen wixii laydin yaboohay bay idhaahdaan maalinta tan dee dafiraadi ma jirto markay xadkaa soo gaadho qaalu nacam bay idhaahdaan haa hanana waa haynaa wixiioo cadaaba ilaahay wuxuu fa adana mu'adinun baynahum mid dhawaaqaa dhexdooda ka dhawaaqo muxuu leeyahy allacnatullaahi cala aalimiin ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabtiisa iyo fogayntiisu ha ahaato kuwii dulmiga samaynayay abaal markaa daalimiintu waa kaa yowma laa yanfacu aldaalimiina macdiratuhum walahum allacna ولهم سوء الدار rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waa maalin aanay anfacaynin kuwii dulmiga sameeyey waxay cudurdaar la yimaadaan oo dhan waa maalin ay ilaahay cadhadii iyo cadaabkiiba leeyihiin waa maalin ay ciqaabta ugu daran ay leeyihiin aakhirana waa ka adduunkana waa halaag aakhirana waa abaalmarka rasmiga ah adduunka waa nabadgelyo daro iyo amni daro aakhirana waa cadaabkii ilaahay subxaana wa tacaala cadaabada fudfudud waxaa ka mida inta adduunka la joogo ee daalimiinta lagu cadaabo rabbi qur-aanka wuxuu ku leeyahy wakadalika nuwalli bacda alaalimiina bacda bima kaanuu yaksibuun waxaanu daalimiinta badhba badhka kalaanu madax uga dhignaa waxay kasbadeen daraaddeed aayaddan u fiirso inta badan haddaad aragto madax iyo dad xunxun inta badan waxay ka yimaadeen shacab iyo dad xun waa wax adag ummadda mar kasta inta la hufo oo la haadiyo madhadh xumiyuun inay kor soo maraan waa wax adag laakiin macnaheed waxa markastoo la hufiyo la haadiyo haddii uun habaarqabe ka soo boodayo meeshaan wax nafle marka hore ku jirin waxaan aad kala hufayse haadinayso ayaan waxba ahayn ciqaabta dadka dulmiga sameeya waxaa ka mid a ah in madax daalimiina ilaahay ku itixaamaa la yidhi wakadalika nuwallii bacda daalimiina bacdan idan bulshada hoose hadday dulmi wada wado dulmiga raalli ka tahy mid reerka dulmiya iyo mid caruurta dulmiya iyo mid qoyska ku xiga dulmiya mid jaarka dulmiya mid tijaarada dulmiya wax dhacay dadka ka iibiya miisaanka u khafiifiya waxaan jirin isugu walaaqa mid lacagta dulmiya oo mid faalsa u samaystooo dadka booba mid biyaha dulmiyo ummadda u diida ceelasha inay ka cabtiyeenkan kan ninba intii tamartiya markuu dadku dulmiyo ilaan dulmigu tijaaraduu galaa oo miisaanka iyo waxa la gadayo waxa la beegayo waxa la baycinayu galaa oo xukun buu galaa oo maamul buu galaa oo waxa la qaybsanayuu galaa oo noloshoo dhan buu galaa noloshoo dhan baa cadaalad u baahan noloshaba haddii cadaaladda laga suuliyo oo dulmi ay isugu baxdo ilaahay wuxuu leeyay wakadalika nuwallii bacda aalimiina bacda kuwa iyana ka dulmi badan oo madaxun baa lagu sii itixaamaa kuwa ka dulmi badanoo madaxa ayaa lagu sii itixaabaa sida awgeed qaacidadu waxa weeyaan rabbi wuxuu ina yidhi qul yaa qowmi icmaluu calaa makaanatikum inii caamil fasawfa taclamuuna man takunu lahu caaqibatu ddaar innahu laa yuflixu aldaalimuun qaacidadu waxa weeyaan innahu laa yuflix aldaalimuun ma liibaano marnaba kuwa dulmiga sameeya ma guulaystaan nabi maxamed ilahi wuxu uhi waxaad ku tidhaahdaa icmaluu calaa makaanatikum inni caamil hadda ay diideen wanaag kastoo aan idiin sheegay mar hadduu idin mari waayey haye shaqadiina qabsada anna taydaan qabsanayaaye waxay idin ogaan doontaan cidhibta dambe cidda yeelata ayay idin garan doontaan waxaa kaloo ogaataan dulmi inaanu marnaba guulaysanin maantaad xoog badatay dowladdaa gacantaada soo gashay reerkiinna maanta xoog batay innahu laa yuflixu aalimuun abaa farxin imisaa reer intuu guulaystay isaguuna ilaahay isku itixaamo isku madhay haddana ma jiro dulmiga cidhibtiisu waa waa waa falaax kama jiro guul ma aha dulmi si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay innahu laa yuflixu aalimuun ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday whal yuhlaku ila alqowmu alظaalimuun oo miyaaba la halaagaabaa ilaahay leeya kuwa dulmiga sameeyey mayna qaar kale faquطica daabiru اlqowmi aladiina ظalamuu walaqad ahlakna min qablikum lama ظalamuu kuwa idinka idinka horreeyeyba waan halaagay baa ilaahay yidhi goorma lamaa ظalamuu baa ilaahay leeya wakam qasamna min qaryaة kanat ظaalima waansha'na bacdaha qowma aakhariin fi suurat alambiya ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala imisaan dhabarka ka jabinay magaalo daalimad ahayd oo iyada dabadeed duul kale aanu dhaxal siinay waa kuwii lalahaa haroorina markay cadaabka arkaan waana ka yaacine waxaad daariyo xoolo dhisteen dib ugu noqda ilan waa laydin weydiinayaane waa tabkiitan lahum halaag baa soo socda way yaaceen wixii laysku haystayna dee adduuniya xooliyo daariyo bay ahayd wixiina waa laga sii cararaya cadaab baa soo degay markaasaa rabbi wuxuu leeyahay laa tarkudu warjicuu ilaa maa utriftum fiih waar haroorina ee dib ugu noqda wixii aad ku nimcaysateen waa laydin weydiinayaabaa la yidhi qaaluu yaa weylanaa inaa kunaa aalimiin famaa zaala tilka dacwaahum baa ilaahay leeyahy weedhoodu kamay zuulin inay idhaahdaan waxaanu ahayn kuwa dulmi sameeya laakiin maalinta tan ictiraafku waxba ma taro intaad jaaniska haysataa ictiraafku wax ku taraa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa halaaga daalimiintu inuu sunnada ilaahay ee dareertay uu yahay dalika min anbaa'i lquraa naqusuhu calayk minha qaa'imun waxasiid wma dalamnaahum walakin dalamuu anfusahum fama agnat canhum aalihatuhum alatii yadcuuna min duuni illah ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala taasi waa wararkii magaalooyinkii hore dulmiga sameeyey ikhwatii fi lcaqiida dulmigu wuu kala jiraa dulmiga ku saabsisan inaad rabbi dulmido ee gaalnimada ku saabsan rabbi subxaanahu wa tacaala inuu kuu dulqaataabay u badan tahay haddaad addoomaha u cadaalad samayso walidaalik baa aayaad qur-aana waxay culimmada mufasiriintii ku fasiraan dowladdu iyadoo gaala ah inay dhisnaan karto hadday dulmiga dadka iska ilaaliso iyadoo muslimadana in la halaagi karo hadday dulmiga dadka iska ilaalin weydo tan macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala dulmigaad isaga ka gashee ah inaad u shirki yeeshay iyo inaad xumaha samayso khamri cabtoo zinaysato kana in rabbi dibkuugu baa la arkaa that's why dowladaha gaaladii haddii ay dadkooda nowcun min alcadaala u sameeyeen jiritaankooda ay u jiraan haddiise dowlad iyo dadku iyagooba muslimiina dulmiga ay badiyaan dulmigan ka warramaya waa maxay waa dulmu nnaasi bacduhum libacd dadka cadaalad loo samayn waayo xukun iyo xoog iyo xoole iyo wax walba laga qaado waxay u badantay in cadaabkoodu soo degdego ilaahayna wuxuu leey wamaa kaana rabuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun rabbi ma aha mid magaalo kuwa degan halaaga bidulmin ay bishirkin gaalnimo ku ku halaaga ma aha wa ahluhaa muslixuun iyadoo ehelkeedu kuwa cadaalad iyo islaax samaynaya ay yihiin gaalnimo qudha rabbi kuma halaago sida awgeed bay culammadu waxay leeyihiin xataa hadday macsidu noqoto qura mid xagga rabbiyo qura laga galay lacalla in fursad lagu siiyo ama dulmigu hadduu noqdo dulmigana in dadka xoolahooda la boobo xuquuqdooda la boobo dilkooda la banaysto waxooda la banaysto dulmigan shucuurta la dulminaya hadday tahy kaas bay culimmadu leeyihiin dowladnimadu kuma dhisnaato markaa dowlad kaafira oo nowcan min alcadaala ilaalinaysaa waa jirtaa bay yidhaahdeen laakiin dowladda daalimada ah walow kaanat muslima ma waarta bay leeyihin taasina waa xaqiiqa maanta dunida in badanoo ka mid aynu arkayno duwalka isku dayay dadkooda nawcunma inay u cadaalad sameeyaan cadaalad wadadhaba islaam unbaa laga helaa laakiin garaadkooda dadaalay dadku inuu amaama alqaanuun isinaado xuquuq isku mida uu yeesho qaab wax loogu qaybiyo nawcunmaa duwalkaasi maanta waa jiraan duwalkii ballan qaaday inay intay haystaan un cunaha ku dhagaan mid ay dilaan iyo mid ay boobaan iyo mid ay dhacaan iyo mid ay xabsi ku ridaan ka dhigay dadkii afka ka xidhay yidhi car waa ninka hadla ninkii hadla god madow baad ka soo jeedaysaa waad arkaysaa un maalin walba mid unbaa gilgelinaysaa maalin walba mid unbaa daadku sitaa sababtuna waxa weeyaan zulmulcibaadkaasi oo degdega fa tilka buyuutuhum khaawiyatun bima dalamuu ina fii dalika laaayaati liqowmi yaclamuun baa ilaahay leeyay akhwatii fi lcaqiida dulmigaas cidhibxumadiisa in la yska ilaaliyo ayaa habboon wakhtiga kooban daraaddeed cidhibxumadiisu kow in dulmiga la reebo oo la nahyiyo oo laga hadlo oo la yska wacdiyo laba inaan dulmiga loo hoggaansamin waladiina idaa asaabahum lbagyu hum yantasiruun baa ilaahay leeyahy waa kuwa marka gardaradu ay haleesho wax iska dhiciya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacala in dulmiga la diido oo bulshadu diido daalimku waa nin qura ama waa koox yaroo la socota dadka ka badan laakiin dadka way baqageliyaan dadka waxay ku haystaan labinaatin min khawf teed baqa ka samaysan teedkaasi hadduu dumo dadka ilaahay baqaha ka saaro de waa arkayseen dunida wixii ka dhacayay duwal dhan oo askartoodiiyo waxoodiiba taagan oo madaxdoodii firdhadeeyiinoo meel ay galaan waaye waa maxay un baa ilaahay boqohka ka siibay idan in la diido ظالimiinta inaan loo gargaarin loona weecanin walaa تarkanuu إlى اladiina ظalamuu fatamasakm الnaar ilahi wuxuu subxaana wa وatacaala waar ha u weecanina ha u iilanina إlى اladiina ظalamuu fatamasakum الnaar isku reer baanu nahay iyo kollay munaafiq ol kalaabaa haysan lahaayee munaafiq ayagu anagu ha haysta iyo war waxaasi waa waa khatar ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu ha u weecaninoo ha u iilanina kuwa dulmiga sameeyey haddaa u iilataan maxaa dhacaya fatamasakum اnnaaru wamaa lakum min duuni illahi min wliyaaa uma laa tunsaruun cadaab ilaahay baa idin haleeli doonaa aakhirana wax idiin gargaara iyo wax idiin hiiliya toona heli maysaan baa rabbi leey subxaana wa tacaala daalimka ha ugu gargaarin dulmigiisa walow kelmadna ha noqotee askari ha u noqon ha gargaarin xoolaha siin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramay fircawn iyo haamaan labadooda quri dembiilayaal ma ahayn ilahay wuxuu yidhaha askartii iyo wixii ay wateen dadka ku ciqaabayeen wuxoo dhan baa dembiilayaala ina fircawna wa haamaana wa junuuduhumaa kaanuu khaatiin baa ilaahay yidhi fircoon iyo haamaan iyo ciidamadoodoo dhan isku dar iyo dadka wixii taageersanaaba dembiilayaal bay ahaayeenbaa rabbi leeyi subxaana wa tacaala fa akhadnaahu wa junuudahu baa ilaahay yidhi fanabadnaahum fi lyam isagiiyo askartiisiiba waa qabanay baa ilaahay yidhi dulmiga askari ha ka noqon oo bulis ha ka noqon oo waxa dulmiga ha gargaarin daalimka weyn haddaad gargaarto ilahay wuxuu ina leeyahy watacaawanuu cala albira waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan isugu gargaarina wakhtigoo kooban daraaddeed waxaan kusoo koobayaa nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam man acaana calaa khusuuma bidulm lam yazal fii sakhati illaahi xataa yanzic axaadiis kale oo badan oo kan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 yaa rabbi liman haadihi ilaahay waxaa yaa leh kollay malaa dee uu nebiyada iyo dadka saalixiintaabaa leh waad gadan kartaabaa la yidhaahdaa maxaa lagu helayaa maad qaadanoo maad ka cafinin baa rabbi yidhaahdaa ilaahay haabuu idhaahdaa yacni hadday toobaddu dhab kaa tahay xataa rabbi daynta waa kaa gudi karaa toobaddu hadday dhab kaa tahay oo sidq ay tahay toobad dhaba ay tahay aakhira rabbi waa ku badbaadin karaa waxaynu leenahay rabbi wuxuu ballan qaaday kuwii xumahaas ku dhacay ee dil iyo boob iyo dhac ku dhacay cadaab kulul bay la kulmayaan cidda toobad keenta ee iimaan la timaada ee camal wanaagsan samaysase ilaahay kuwaa sayi-aadkoodii xasan uugu bedelaa baa la yidhi sayi-aadkoodii xasana loogu bedelaa waxaynu u baahanay tawba jamaaciya inaynu la nimaadno ka umma inaynu toobad keenno oo ah wixii aynu samaynay xumaa inaynan ku faanina inaynu ka xumaanno annadmu ayaa aslu tawba inaynu ka xumaanno wixii aynu xumo samaynay inaynu rabbi uga soo noqonno inaynu ka fuqno inaynan daa'imin wixii aan cid gaara ka gallayna inaan isku dayno inaan ka xalaalowno wlaysat الtوbة للذina ycmaluuna السيئaaت xatى إida xadra أxadahm الmوت qala إnii تبت الآn wla الذina ymuutuuna whm كفاar أuلئika اعtadna lahm عadاabا أlيima albaabkaa toobadda intaan laynaga xidhin aynu rabbigeedu noqonno ilaahayna subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisano dulmigana inta badan dadku dulmiga koruu eegaa oo inta badan basharku soomaalidu mahmahooda waxaa ka mid ah takarta saaran ma arkee ka kale saaran buu arkaa dadka waxaa laga yaabaa in laga sheekaysto madaxda iyo nimanka kooxaa wata iyo dulmigay samaynayaan isna waxaa laga yaabaa inta yare ku hoos noole inay ku dulmantay islaanta iyo caruurta iyo shirkada yarow ka shaqaynaya iyo shaqaalaha yaree masaakiinta u shaqaynaya iyo intani inay isagana ku dulman yihiin baa laga yaabaa isna wuxuu ka waramayaa dulmiga maxay qolada xooga badan leh iyo meelaha sare kuwa haysta dulmigooda yaa ikhwatii dulmigu waa dulmi adba mas-uuliyadaadii baa intaan noqotaye lacalla hadday ka waaynaan lahayd sidaad intanba u jajabsanaysaad inta kalena u burbursan lahayd unde idan dulmigu yaryaraysi male ikhwatii dulmigu yaryarays male qof muslima la dulminaya canug yar oo dhiganaya malcaamad qur-aan dugsi qur-aan dhiganayana ha noqdee dulmigu yaryaraysi male idan waxaan naftayda iyo tiinaba kula talinaya inaynu dulmiga ka waantowno dhammaanteen walow kaafirka in la dulmiya xataa ma banaana dulmi dhammaantii inuu kaafirye laguma dulmin karo inaynu dulmiga dhammaantii ka maaranno ka toobadkeenno ilaahay subxaana wa tacaala